bab وujوb الجihاad جihاad waajibow sheeyen baabay qal الlahu tacaala ilahay may kagolay وakatilو ladagaalama almushrikiina mushrikiinta gaalada ladagaalama kaafatan haal iyin yani dhamaan ladagaalama ama kaafatan haalatin dhamaantin ladagaalama kama sida yukatiluna yobn dagaalamayan kumisin kaafatan haal iyin dhamaan waclamuu ogaada ana allaha tacaala ilahay maca almutaqin ham ilahay kobsadaayan macashoyniye ilahay in gargaara natarasiya ogaada waqaala allahu tacaala ilahay may kagolay kutiba may lafarlweli calaykum korkin algitaalu dagaaliya lafarlweli walaal huwa gitaalkana kor korhon makruhon kila kahadaw ay lakum isin isin kahadaw wacasaa may xaqiigaha an takrahu ini kahadan ini kahadan shay an shay kahadan wahuwa shaygana haal khayrun ki khayr badan ay lakum sin khayr badan yi وacsaa may an tuxib ini jeelatan shayan shay jeelatan wahuwa shaygana sharunki shar badan i lakum isin shar badanyi wallahu ilahi yaclamu ilahi ogi walal wali caaqibidin iyonyo axwaalinga ilahi ka ogi waay wa antum isin laa taclamuna moshidiin qaala lahu tacaala ilahay may kagolay waqatilo ladegaalama muslimiinta tin ladegaalama almushrikiina mushrikiinta ladegaalama ahan ilahi sharig weleen gaala de ladegaalama kaafatan haalatin dhamaantin ladegaalama kama sida yugatiluna yooban dagaalamayan kum is muslimiinta sinsina dagaalamayan kaafatan halin dhumaantiyo yoob yani hasbehaysadaayan isin yani kudhumaantina dagaalamawa waaclamuu ogaada ana allaha tacaala ilahay maca almutaqiin ahan ubsadaayan macashoyniya ogaada bilcawni wanasra ilahay mutaqiinta macasho waay nkaalmaye waanan gargaaray nasrisiyay waqaala allahu tacaala ilahay may kagolay kutiba furila may lafarweli calaykum korkin algitaalu dagaala lafarweli ini gaalada la ladagaalamaha lasinka farad waay waajib sinka wa walhal huwa gitaalkana korhon makruhon kilakahadaw ilakom isina lasinka hadaw ini dagaalantaano dhaawacantaano dhimatan isin lasinka hadaw wacasaamay xagiigaha an takrahu ini kahadaan shay an shay kahadaan walhal huwa shaygana khayron ki khayr badan lakum isin si khayr badanyi wacasaamay xagiigaha an tuxibu ini jeelataano shay an shay jeelataan walhal huwa shaygaso ini shar lakum kinsi shar badan aya wallahu ilahi yaclamu ilahi ogi waantum saysin laa taclamuna moshidin waay waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay infiruu baha kifaafan haal itinkuo fudfudud watigaalan haal itinkuo ulus baha infiruu baha kifaafan haal itinkuo faraxsan watigata watigaalan haal itinkuo usingan faraxsanaynaba baha wajahidu dagaalama biamwaalikum maaliyaalkin wa bianfusikum nafyaalkin kadagaalama fi sabiil illahi ilahay wadis daaliya kadagaalama wa infiruu baha kifaafan haal itinkuo fudfudud kifaafan taas wasigaalant culmug mufasiriin tafsir hadi boos imel roogo marki la roog walbadan iya kafasiraaya kifaafan haletin kuo fodfodod yani wa kay isin oo faraxsantin wa watigaalan haletin kuo olotisin oo on faraxsanayn lamadaba baha ama infiro baha kifaafan haletin kuo oonayo dalin yar e watigaalan haletin kuo oonayo yani waa yelyaale babaha shabaaban wa shuyukan ama may infiro baha kifaafan haletin kuo oonayo tahajirin e ahay watigalan haletin ku masaakin baha ama infiru baha kifaafan haletin ku mashgulson watigalan hal yani ku on mashgulsanayn fade mashgulsanayn mutash yani mutashahay mushtagilina wagayra mushtagilina isin oo fufududin baha oo mashgul lang etin eh, watigalan isin oo ulustino oo mashgulsantin bahale ad macno badan yalaka fasire wajahidu dagaalama biamwalikum maaliyalkin ladagaalama maaliyalkin dadagaalama anfusikum wabianfusikum naftina kadagaalama adamay lamarisiye maalka lamarisi maalka maybo gofka biniaadanka naftisata maalka marmar kujeelade kalku saasa maalki lagmarisi wajahidu biamwalikum maalyaalkin kadagaalama waanfusikum nafyaalkin nakadagaalama nafi maalba biya fi sabillahi kadhiibawa waqaala lahu taala ilahay may kagolo in allaha taala ilahi istarahua ilahay may shuraysaday min almu'miniina muminiinta sho may kugadaday anfusahum anfusa almuminiin muminiinta nafyaalsho kugadaday mushtarka maybua alla subxaanahu watacaala waay baayacgana mu'miniintu sementin maybua jino janadi ogolaayeen hadhowti helaayen janadaasala kugadaay ay yani in allaha istara ilahay may sharaysaday gadade min almu'miniina muminiinta su may ku sharaysaday anfusahum nafyaalkood iya ku sharaysaday mabeecada naftiyo wo baayac yani mushtarkan ilaahay waay baayacga naftiyeeda gadahayona lanka naftisu wa amwaalahum maariyaal soo ku shiraysaday may layin yoon bautema aawe biana lahum yoob layin mu'miniinta aljanata jinalayn timantilsiyo taasu adhowti jinadaas ayoon galaan oo daa'iman kudhimadaan yuqatiluna degaalamayan oo naftiyo shiraysaden sawelaan naftintajiya yuqatiluna degaalamayan fi sabiili llahi ilahi wadisdadiya kadegaalamayan fayaktuluna dilaayan gaaladiya dilaayan wa wayuqtaluna yoon wal dile lamadaba suuraas in iyo naftiyo da dilan oo gaalki dilan iyo naftiyo bila dilo shahiid nagadaan lamad وacdan وacd الlahu ilahi yobooxay وacdan balangaadiya yobooxi alayhi ala lah ilahi korshahaadi xaqan uxibu sugay xaqan sugowya suge fi tawrati tawrat isa ilahi kayobooxi walinjili wa filinjil kayobooxi walqur'aani qur'aanka dhadisya kayobooxi waman ofa wahi waman ay ofa oofiyow badan biahdihi ahdi man manka balin shay oofiyow badan min allahi kaoofiyow badan majar wa lang ilahi balanka kaoofiyow badan majar waman ay ofa oofiyow badan biahdihi ahdi man manka balan shay ka oofiyo badan min allahi ka oofiyo badan ay majar waa ilahay la balan oofiye fastabsiruu yani bishaaraysada war ilahay bibaycikum be ahay mubaayacadin becgin oo kan e kas yani ahay bishaaraysada aladi becgaasoo baayactum isin becsanteen bihi bilbayci becgin sin becsanteen ka bishaaraysada wa wadalika kaas wa madkuur kaas kaas alfawsu liiban waay tooskaasoo alcadiim win fastabsiruu bishaaraysada bibaycikum becginka bishaaraysada becgin ilahay naftinka gadenka bishaaraysada aladi beegaaso baayatum isin bectanteen oo bihi bilbayci becgusiga bectanteen bihi biladiwa ladiga bectanteenka bishaaraysada oo ilahay naftinku gaden yani faidani faidi helaasan wadalika kaasoo naf nafta ilahay lakugade huwa madkuurkusiga iyo alfawz liiban e fawskaasoo alcadiim win wa oo liiban lakasaw kaasoo eryalo subxaana wataala wal ilahi cadiim usoo cadiimay cadiimka tilmaamin walwin wa liiban likasaw kaaso el ilaah waqaala lahu taala ilahi maka goley laa yastawi lqaaciduna hani fadheeden oo jihaadka kufadheeden masemanaadayan min almu'miniina mu'miniintana e eh. gayru ulin darari dhib hanin saaxib haayeng maahina hani dhiban saaxib haayeng hindoola haayen oo bootaayeng ma antagal hani fadheeden masemanaadan iwal mujaahiduuna hani jihaadeen fi sabiili llahi ilahi wadistaadiyo ka jihaadeen maseminaadayan biamwaalihim maaliyaalkood ka jihaadeen wa bianfusihim ka jihaadeen maseminaadayan jingma ew aan jihaadkan behen iyo hanku herenjigna eh sayshal falala lahu ilahiya falilay almujaahidiina han jihaadeen biamwaali maali halkood o bianfusin nafyi halkood ka jihaadeen ilahi falili cala alqaacidiina han fadheedeen oo jihaadka kufadheeden ilahay korsho kufalili darajatan darje iya ilahay kufalili wa kulanki kastan hadii marba muminiin ayin lamadaba kan fadheed i kan karena wacd allahu ilahi man yoboxi alxusnaa ki wanaag badanaay fay jinadiyan yoboxi wafalala lahu ilahay may ba fadlay gaar ahaan almujaahidiina mujaahidiinti ilahay fadlilay cala algaacidiina haanikadeeden korsho a kufadli ajran a kufadli ajarkaaso cadiiman wen darajaatin darjaaliya kufadli darajaatkaas o minhu min allah ilahay shay yani ku ahaadeen makfiratan a kafadli waracmatan yani naxariisiye kafadli wakaan allahu ilahay may haadi afuran halii dhaafa wali dunuube horaansubiyan halii dhaafa raciman naxariisa yahaadi laa yastawi lgaaciduna haani dheedeen min almu'miniina muminiinta laykubide gayru uli darari dhibhanin saaxib hayan ahayn hayn indoolu i walaasna lang erana i walmujaahiduuna hani oo jihaadeen fi sabiili lahi kajihaaden o biamwaalin maaliyaalkood kajihaadeen o wa bianfusi waanfusihim wabianfusihim bianfusihim naftood kajihaadeen masi manaadayan say shalayin fadala lahu ilahi ya fadilay almujaahidiina mujaahidiintiya ilahay fadil han jihaadeen biamwaalin maalyaalsho kajihaadayen wa wabianfusihim kajihaadayen ilahay fadil ala alqaacidiin ahaan fadheedeen korsho kufadili darajatan darje ilahay kufadili wakulanki kasta min almujaahidiin walmugaacidiin kumid o gaacidiin kumid ana wacd allahu ilahi yabooxay alxusnaati wanaag badnaayta an yabooxay wafadala allahu ilahi fadli almujaahidiina mujaahidiintiya gaar ahaan fadli ala lgaacidiina hani fadheeden korsho jihaadku fadheeden korsho ku fadli ajran ajar ya ilahi fadli ajarkaasoo cadiiman wiin darajaatin a fadli darajaadkaasoo minu min allahi ilahi shay ku aaden wamagfiratan dembi dhaaf ya ilahi fadli waraxmatan naariis ya ilahi fadli wakana allahu ilahi aadi gafuran alii dhaafaw liman taab lanki tobishanalidamishendhaafo iyo hadi raxima naxariisa muminiintana naxariisa waqaala lahu taala ilahay may ka golay ya ayuha aladina aamanu ku yaalin abrhumaayano hal adulu anana tusiyay kumisinsin tusiyay ala tijaaratin ganacsisan tusiyay tijaaradaasoo tunjihiya tijaarad badbaadiyaas kumisin min cadaabin cadaabsin kubadbaadiyaas cadaabkaas oo alimin mulimin lahawsiya anushiya tuuminuuna rumaayasan bilahi ilahay rumaayasan warasuuli wabirasuuli rasuulilahi rasul shi rumaayasan watujaahiduuna degaalmaasa fi sabiil lahi ilahi wadirisaadiya kadegaalamaasaan biamwaalikum maaliyaalkin a kadegaalamaasaan anfusikum a bianfusikum nafyaalkin a kadegaalamaasaan daalikum isinkaas oo jihaadka aho maalkin i nafsinka jihaadasan e ya khayrun khayr badan lakum sin khayr badan in kuntum adiyatin taclamuuna kuog adiyatin ahe yakfir alla dhaafay hadii sin intaasamaytaan oo ilahay yani waa kay masalan tijaaradasin badbaadiyaas may bua horta ilahay rumayasan hadii kolka untaa la sinkor alimaan billahi wabirasuulihi walsinkori wljihaad fi sabiilihi fi sabiilihi biamwaalikum anfusikum walsinkalima madkuurkasa khayru lakum in kuntum taclamuun feed yafsir ilaahay dhaafey lakum isin siin dhaafey dunuubakum bacda dunuubikum dunuubtin bacligeed yasin dhaafey wayudkil aligeliye kum isinsigeliye janaatin asingeliye janaadkaasoo beeryaala tajri dareeraso min taxtiha taxti ljanaati beeryaalkaas hoosy hoostiyooba dareeraso alanhaaru waay webiyaalo dareeraas afarti we waba onayo afarti web kono bi eho kono malab eho kono caano eho kono kamre afartaas way dareereen sidi ilahay aidkalka sheeg hay wamasakina ilahay yani san askuniya san geliya guriyaala masaakintaasoo dayibatan dibe fi janaati cadnin nigaashidi jiniyaalkeedana kasugnaatay masaakintaas dalika almadkuur madkuurkaas kaasa jina galaw she e dembi dhaafaw she e alfawz liiban alcadiim win wa wa ukraato kale tuxibuna jeelin ha ukrada jeelin nasrun waay gargaar oo min allahi ilahay shay ku ahaadi wafatxun furud waay fatxigaas oo gariibun dhow abashir anta nabiy llahi muhamed oo bishaaray almuminiina muminiinta bishaareey waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay hal adulukum ya ayuha aladina aamanuu hal adulu ana tusiyeykum isinsan tusiyey calaa tijaaratin ganacsisan tusiyey tijaarad ganacsisan tusiyey ganacsi isinka faa'idaasaan tijaaradaasoo tunjihiya tijaarad badbaadiyaas kum isinmin cadaab isin kubada cadaabkaas oo limin mulim anujawsin kubadaadiyaas ana tusi maha tuminuna rumayasan aminu yakadegen rumaya bilahi ilahi rumaya warasuli rasul ilah ila rasulsha rumaya watujahiduna degaalamasan degaalama fi sabil ilahi ka degaalamasan degaalama biamwalikum maaliyalkin ka degaalama wa bianfusikum dalikum isinkaas ya khayrun khayr badan lakum sin dalika almadkuru dalikum almadkuru ya khayru lakum sin khayr badan in kuntum adintin taclamuna kuwagatindadiyatim yakfir ilahi dhaafe reedadisin intaas samaysan am yakfirtaas maylka jazmiye ficilkan oo tuminuna bilahi warasuuli watujaahiduna ficilke ficil mudaarac worto ficilkaas mudaarac ya may macno gabe bimacnaa aaminu jaahidu ya macno gabe kolkun jawaabu dalab taasarka jazmiyareed tuminuna rumaaya amin tu'minuuna rumaayasan rumaaya watujaahiduna degaalamasan degaalama reed yakfir dhaafay reed jawaabu dalab oo kale o ficilkaas oo bimacnaa aaminu jaahidu oo kale yakfir ilaahay dhaafay lakum isinsin dhaafay dunuubakum bacda dunuubikum nolobkin bacligeed yasin dhaafay waidkila lageliye kumisin janaatin asangeliye beer yaala janaadkaas oo tajridara janaad maylare beer may maylare guru oon beer oo seende ho yani wal al walisimaare la aragawna beertiyeede kadhah yaalano haddana biyooshana dhahmaraayano kelisha dhahmaraayo guryaalshana kadhah yaalano walaasha dhon taame taasa janaad lare kalkan janaad asangeliye oo meelkal meel ngurusha baane meelilay gurigana meelilay e beersadati biyoga meelilay kingay meelasa sangiriya janaada sangiriya wa janaadkaas tajri dareeraso min taxtiha taxti ljanaati beeryaalkaas hoostiya hoos hoostiyaalkoos taxta ljanaat taxta ashjaariha wa busuriha lerajer yani saryaalsha iyo niyo geedasha hoostiya ba al anhaaru webiyaala dareeraen wamasaakina sangiriye guryaala oo dayibatan diibe masaakin oo lanka xanuunsadaane lankaxanonsadaane lankawaayilane oo diibe sangiriya ilaah fi janaati cadinin nagaashidi jiniyaalkeeda dhahdiana haati masaakintaas dalika almadkuur madkuurkas kaase alfawz liban alcaiim win waay wa ukraa to kale tuxibuna isinjeelinha ukradiyeede nasrun hiya nasrun gargaar waay nasrigaaso min allahi ilahi shi ku aadi wafatxun furud waay kariimun dhow wabashir anta nabiy llahi muxamed almuminiin an bishaaray walaayaatu aayaat alwaridatu fi layahay fi ljihaadi fi baab ljihaadi ha arooreen kasiiratun ti badan waay mashhuuratun ti mashhuure waay wa mal axaadiis axaadiis fi fadli ljihaadi axaadiista soo fi fadli ljihaad jihaad fadli shay fi shay haati faaktaru fa hiya axaadiistaas aktaru ti badan waay min an tuxsara hiya axaadiistiyadelakoobati ku badan waay fa min dalika alaxaadiisi axaadiistaas saasmay kumid aha ma ruwiya walil weriyey can abi hurayrata radi allahu taala canhu abi hurayra laguri gaal abu hurayra may ka goolay suila rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shela suaali ayu lacmaali camalyaala afdalu fal badan yel gaala nabiy naomay ka goolay iman bilahi ilahi lurumaayo falbalan warasuli wabirasuli rasuli lahi waiman birasuli rasuli lahi ala rasulkiruma kaasa falbalan uma maada ila maylere uma maada hasana kaki gaala nabiyna umay kagole aljihaadu jihaad fi sabil lah ilahi wadisaadiyalka jihaad kaasa falbalan ila maylere uma maada hasana kaki qaala nabiyna umay gole xajun ya falbalan xajkaaso mabrurun kabaara falay mutafaqun caleyh xajda kabaara falay datisumaatalngasamayn horen mar ay ruya may luuriyey can ibni mascuudin radi allahu taala canhu qaala ibni mascuud may gole kulsan mare ya rasuul allah ilahay rasulkiisiyo ayulcamali camalkee baaxa buli jeelan badiyi ilalahi taala ilahi inta jeelan badiyi gaala nabiy naomay gole salaadu salaadala jeelan badiyi calaa waktiha wakti salaadi salaad waktisha korshehaati kultan may ka golay uma uma ayuntakig qaala nabiy naomay gole bir lwalidayn walidaynti lambari waay aadiyawki lambariyo kultan may ka golay uma ayun hadan takig qaala nabiy naomay ka gole hal jihaadu anfal badan jihaad kaso fi sabiil illah ilahay wadisdaadiy haadi liaclaahi kalimat ilah ilahay kalimadiis kornagate kalimada kufrigana wa kalimat lkufra iyo sufla yani kalimat lkufr nafsi hoosaysa nagasa daraadelen dagaalamo ay mutafakun aleyh taasan fal badan markan horay korto yani asalaatu calaa waktiha salaad waktisha lakatukadaan fal badan rasuulka kalimadan oo ayulcamali axabu iyo ayulacmali aflar iyo walbadan iyo rasuulka lawarsadaay sala allahu alayhi wasalam siba sidii markaas munaasab eh waktiga markaas urow munaasaba ngasiyan jawaabi jara rasuulka hoob salaad lan baahanyi wakti salaada dhowto oo kale salaad lagsheekuye eh. hoob lan dirulwaalideyn lan baahanyi oo jihaad lambahanyi oo daacahn gurusiyo lambahanyi walwali lambahanyi markaas amaanay rasulka ayu lcamali axabu ila llahi taala ilahay camalka lanjela madanyikew qaala nabiyu may kagole salaatu salaat alaa waktiha ad xadiiskan saxiixeenka mutafaq muttafaq wa xadiis oo sunanta weriyaayaan oo calaa awali ka daraaso jir asalaatu calaa awali waktiha salaad waktisha awalsha la tukudi taasa ilahay lankajelan badaniy kan laakin hadda calaa waktiha lakin riwaayo kale awali ka daraaso jir kolkaan may ka golay uma ayun hadirantaki kala nabina may ka golay birlwaalidayni aadiyaagilan baari waay lamadaas hadin taasaki bir jihaadki horta may lkumarisi birlwaalideyn birlwaalidayni waalideyn jilan baari waay oo yani اktilif aljawaabu can saabi jawaabtan saabig de e ima liikhtilaafi saa'ili aw liikhtilaafi dhurufi rasuulka walbadan a su-aalen la su-aale ayulacmaali afdal iyo ayulacmali axabu ilalahi wala warfade kalkan jawaabtan iskhilaafasa yani maynskhilaafase lanka wala suaalahay markaas walindhalama rasuulkan jawaabay misma eh xaalada markaasi teeginy walilambahanya jawaabay mana saasay mutafakun aleyh marki dema soma ayun gulto may kagoreel soma ayun hadana tajig qala nabiy may goreel jihaadu fi sabiil illah hadana jihaad wa fi sabiil ilah lijihaadaw taasa kiigdu mana soma soma wa mutafakun aleyh waan abi darin radi allahu taala canhu qaala may kagole abu dar gulto anmer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ayulcamali camalkeeba aflalu fal badan camalkeen fal badan ilahi lakudhawaado qala nabiy naomay goole alimaanu bilah ilahi luromaayo ay waljihaadu jihaad fi sabiil lah ilahi wadisdaadilaka jihaad mutafakun caleyh oo gaaladi lalijihaado oo diinta ilahay korweelowshe langdhagaago taasan fal badan jihaad fi sabiil lah mutafakun caleyh waan anasin radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goole lakadwatun kalahow fi sabiil ilahi ilahi wadisdaadiya lakala asayru awal nahaariya lare kadwa maalinta wilsi la dhagaagsad mana waakidi boabata la dhagaagsad lakadbatunka lahaw fi sabiillahi likitala aw rawxatun araawow rawxun yeen asayru fi lcashi galabka bacda zawal lakubilaa walila dareeraw kaasa rawxo lera aw rawxatun araawow fi sabiilillahi laga hudika min azani lidalaalati lawal aleyh ti hoda ma kajarti lakadbatun fi sabiillahi ma aw rawxatun fi sabiillah kajar arabtashaanishoreed mayina falaha bhedkaka sheegan admaanagnagaaya yani xudifa min athani kan lamaadala ku xadifi jaarumajruur lijalaalat اlawl aleyh kaasoo fi sabilahi uma jarnaya antunka jarta saasa tusiyaas saasa lan xadafe o rawxatun araawo fi sabiili lahi la araawo ya kayrun kayr badan min addunya addunya ku kayr badan wamasagara fiha fi dunya addunya i wali dartiya kasugnaadi o dhan lakasi maykin ku kayr badana kalahawkooda fi sabiili lahi kalaado ama galabtiyad dhagaasuto fi sabiili lahi nabasod mutafaqun aleyh adesana mutafaq waay hol ilahay wadifadi ambiyad ilahay goboto yani fi sabilah inkas taasa walkas adujilon kuar badan alilay waan abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu gol abu sacid may ka goolay hata rajulun rajulka iyo rasul yani insadi rasuulallah insadi sala allahu alayه wasalam faqala rajulu rajulka mer ayu naasi dadka keeba aflal fal badan dadka keen fal badan ayu naasi ayu afraadi naasi dadka afraadiyo keeba aflal fal badan wa firdi firdi ahaan keen fal badan firdiyal qala rasulka may ka goolay sala allahu alayه wasalam muminun koo rumaayeen fal badan muminkaasoo yujaahidu jihaaday binafsihi nafsi lmumin jihaaday wabimaali jihaaday fi sabiil lahi jihaadi kaas aan fal badan ahe muminan aan fal badan muminkaasoo yujaahidu huwa muminka jihaaday binafsihi nafsi lmumin muminka naftis jihaaday wabimaali maali lmumin muminka maalshay jihaadi naftis i maalshay jihaad fi sabiil lah fi sabiil lahi kajihaad kaas aan fal badan qaala nabi qaala rajul rajulka adna mare uma man adana kakigi qaala nabi ka golay muminun aan fal badan muminkaas oo fi shicbin tog fishay kasugnaada min ashicaabi togyaale duurka irinsha i heelashay kadaajisade yacbudu caabudaw allaha taala ilahay caabudaw wayadacu kutabaw annaasa dadka kulatabaw min sharihi shari lmumini muminkaas sharki dadka kulatabaw oo yani rabishe meelo kacaabude dadkana dhibmanjeysadaw umaati iyo khiyaani iyo meel duurka mangalna yani muminiinta meela ilahay kacaabude bes muminiinta ixsaanka samey ma dhibno manjeysadaw taasi kuna fal badi cuzlalere cuslo sameeyo lanka duurka ku galo kabishay meelo ka caabudo yani dadkana dhibka ku ah, dhaafo tanyadeyana fal badan to mutafaqun aleyh muminunga fal badan muminkaas oo fi shicbin tog fi shay kusugnaaday shicbigaas oo min ashicaabi tog yaale yacbud huwa muminka caabudo allaha taala ilahi caabudo wayadac huwa muminka kutabaw annaasa dadka kutabaw min sharihi sharir yani wa min sharihi shari lmumini muminkaas sharti dadka kula tabaw dadna dhibinanjeysadaan mutafaqun aleyh kaas fal badan lamadaas وan shl بn sacdin رadi لlahu taala anhu ana rasuul lahi sala الlahu عalيه وslam qala rasulka may ka gole cibad yوmin yoonka xabisamo shey almuraabada dhufees galo wa dhufees galo oo muslimiinta la difaaco la waarday oo gaalada haruntiyo meelaha kugalaayan godowka yani laseed siyadahaise rasulka sheeko yahay sala الlahu عalيه وasalam almuraabada wahiya mulaaزamatu sakri اlcaduwi godowka fangortis laazimoshe waasluha asalshe may haytay an yarbuطa kul min alfariqayn khuyulahm fi sakrati fi sakrihi wakul yani wakulu mucid lisaaxibihi fasumya lmaqamu fi sakri ribadan alrge mana wagtahay saas wa ribaad dhufeesgal red yani ribaadu yawmin maalinto kumid lamasa dhufeesgalowke fi sabiil ilahi ilahi wartis yani lagalo dhufees lagaliye khayrun khayr badan min adunya addunya shay ku khayr badan wama wamaagi ku khayr badan istakara caleyha ala dunya addunya i wali korsi haari dhon lay ku keyr badana maalinto dhufeesa galo ilahay dardi dhufeesan galo wa mawdicu sawbi axadikum axadkin jeeladkay mawdac min aljanati jinad hejilanka mawdac eh meel jeeladkoo layla saara jinad ada kuhel ya kayrun kayr badan min addunya addunya heshe ku keyr badan wamasagara caleyha aladunya addunya korshe wali kusugnaadi ku keyr badan addunya i wali korshe kusugnaadi oo dhan maykin ku keyr badana jeeladko meeloola saara bes ada jina kuhel waro warawxatu araawo yaruuxu araawow galabti la socdo lere ro warawxatu araawow yaruuxu araawayo ha rawxadiyade alcabdu adoon fi sabiili lahi taala ka araawa aw ilgadwatu kalahow yani fi sabiililah yn i yakdu lcabdu adoonka kalahow fi sabiili lahi taala sabiilaywa ya kayrun kayr badan min addunya addunyi wama stakara caleyha aladdunya addunyi wali korshahaadi dhonku kayr badan wa kalahow taas ama galbeys galbeysadkaas fi sabiilahi kakasi misiraabti ad marko fi ka kakasi iyo addunya iwali korshe yaal adduunka wali yaal oo dhan hadii ad lakasi intaasakin ku khayr badan mana aakhira sawaabki ad ku helaas mutafaqun caleyh xadiiskana muttafaq waay wacan sulman alfarisi radi allahu tacaala canhu qaala salmaan may ka goolay samictu rasuul allahi adheegi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul she rasuulka halka goolaw iya dheegi ribaabu yawmin maalinto xabisumawshe maalinto dhufiisgalowshe walaylatin kadar ribaabu yawmin walaylatin yom walayle labatiya saac dhufees galowshe oo gabal yani odowka oo kale roogansay dhufees galaaso oo muslimiinta difaacas diinta ilahay difaacas ye khayrun khayr badan min siyaami shahrin bil soonshe wa qiyaamihi qiyaami shahri bil gumawshe ku khayr badan wa bilo maalinti inada soonta amiinsha inada teegina salaatuleil dhafarta sawaabkeed ku helaas maykin ku khayr badana labatiya farsaacda fi sabillahi dhufeesan galil cibaadu yawmin walailatin ya khayrun khayr badan min siyaami shahrin bil soonsha ku keyr badan wa kiyaamihi wa min kiyaami kiyaami yani shahri bil gumawsha ku keyr badan wa wain maata huwa muraabidki oo dhufeeska kajari hadii dhimado fiihi fi ribaati dhufeeska dhasiska dhimad kusoo meeli kajari xanuunsado ka dhimado mis meelilinka kooyo meelilkadir jaraamay dareereey caleyhi calal yani waa ka muraabidi kii dhufeeska kajari korshay may indareereeya camaluhu camal shay andareere aladi camalkaas oo kaana huwa muraabidkaba yacmalu camal falaay camalkaasan dareera wa ujriya caleyhi korsheeya la ajarsiye risgu risgi shay waamina aamin ku aamin haaday alfataana malaaigtii wala fidnaayeen dad imtixaaneyn ku aamin haade waay wain maata huwa muraabidki hadi geeriyoodo fihi fi ribaadi yani dhufeeskii dadkiis hadi ka geeriyoodo oo meelikadil usoo meeli difaacaw fi sabiilahi difaacaw muslimiinta soo difaacaw mismae us oo meelikajar sii jirido saaska dhimad garaamay dareeray caleyhi cala lmuraafidi kii dhufeeska kajari korshay ma indareereey camaluhu camal lmuraafidi muraafidki camal shay andareere camalkii shay hodhaan samey jari waa ko aladi camal o kana huwa muraafidkaba yacmalu camal falay camalkii shay kheerka hordhaan suugi jari makugohaayo dadka camalsha gohaw ma camal shay indareere wa wa ujriya wal dareeriye aleyhi cala lmuraafidi muraafidkaas oo meelka shahidi dhufeeskasoo kajarka shahidi walan dareeriye risku risku muraafidi muraafidka sugahay risdisheeye lan dareeriye wa ah kidufeska jaryar zaalbisalandir bal axyaaun cinda rabbihim suhadidi waa noolan alilay binasi lqur'aani wa axyaaun cinda rabbihim ilahi qur'aanka baka tilmaamay kolka ungurishelan dareeriya waamina ku aamin haade alfatana kuwi wala fidnaayeyana ku aamin haade ah fatan maybu aha almalik aladi yaftin lmayit fi gabrihi bisuaali maligi oo miidka gabriga ka su-aali jaray su ka fidnaayay man rabuka wama nabiyuka wama diinuka kada eraay ku badbaaday lan suaala male suaala kufakda a rawa ma yura xadiska muslimun can fudaalat bni cubaydin radi allahu taala anhu fudaal mayl kuriye ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagoolay kulu mayitin miid kasto yuktamu wal khatame cala acmali camal lmayit miid kasto camal shay korshee la khatame ila almuraabida ki dhufees galay fi sabil lahi dhufees galima fainahu ina almuraabida yunma walziyaadiye lahu lilmuraabidi camalu camal lmuraabidi lin ziyaadiye lan kordhiye ila ywmi alqiyaamati wa yuaman walbedbaadiye min fitnat lqabri qabran fitnadiisa walku badbaadiye awabu daud tirmidi qal xadian hasan saxiix sulalat ibni cubayd radi allahu taala an ana rasuul lahi sala lahu alay salam qaala rasulka may gole kulu mayitin koodhimada kasta lambatimado kasta yuktam walkatameeye wal shabeeye calaa camalihi camal shay la khatameey camal shay yoolowew yantahi camaluhu lankaas camal shay dhamaade bilmoti waa intiada noolo wali kasbatila oo dhimat bes camalkin dareerawmalew fa yantahi ajruhu kadalika ajal shayna meela ka dhamaaday lankaas lankiba dhimado camal shay meela ka gohe wal kale lang abtugo male laakin may laa kureebi ila almurabida ki dhufees gali maayin fii sabiili illahi ilahay wadis dhaadiya ka dhufees gali maayin fa inahu ina almuraabida kano dhufeeska gali hati saas ka dhimado soo dhufeeskajal shayido yunma walan kordhiye walan ziyaadiye walan dareeriye wa yunma walan kordhiye law lilmuraabidi lan koriye lan kordhiye camalu camal lmuraabidi muraabidkaas camal shay lan kordhiye ilaa yawmi alqiyaamati qiyaama maalinteedantikee lan kordhiye وayuأmn huوa muraabidka iya la badbaadiye min fitnat اqabri gabrigi fitnadiisa shel kubadbaadiye wa ayrama yuri adika abu daud وaتirmidi وqala tirmid mer adiثn hada adiثn hasan darjis hasan sain sain وعan cثman رadi الlahu taعala anhu qala cثman may ka golay samictu rasuul الlahi degi sala الlahu عalيه وslam yaqul rasulka halka golaa degi cibaadu yawmin maalinto dhufees galowsha fi sabiil الlah ilahay wadiis daadiya dhufees dadka khayrun cibaadu yawmkas iya khayrun khayr badan min alfi yawmin kun maalan khayr badan halku yoonkaas oo ka imaam aladigi fi shahaadatiwaw siwa lyawmi yoonkas kaase kori min almanaazili manzilyaale eh wali manaazil eh oo lanka kacamal falaw yani mansilkaas usurebaadka kajaro ku khayr badan kun maalan wali camal isusuub e yawkal maalintaasa ku khayr badan xibaadu yawmin maalinta dhufeesgalowsha fi sabillahi dhufeesgal ya khayrun khayr badan min alfi yawmin kun maalan ku khayr badan alfu yoonkaas oo fi maagi fi shahaadi siwaahu siwa ribaadi e dhufeesgal hakweri oo min almanaazili manzilyaale mansilyaalka kale s rooga kung maalin rooga halkaas mansil oo dhufeeska maalin roogo waa ku khayr badan kung maalin kung maalin wali manaasile kal adina gaada fatikaan sin khayr badan yoontolili amaylilamana dhufees galkiyo jihaadki rawa tirmidi tirmidi hadid kuriye wakala tirmid may wala hadidunada hadidnasan tirjidisasana saxiix o saxiixun saxiix waan abi hurayrata radialahu tacaala canhu qaala abu hurayra may kagolay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kagolay talamana allahu takafala allahu ilahay iya kafaalgaadi liman iyan kafaalgaadi haraja waman kabahay fi sabilihi sabil الlahi ilahay wadidis dahad iya kabahay laa yukrij ambiyaan man kusuge ambiyaan ila jihaadun laybiya fi sabilihi an wadadaylka jihaada wa imaanan wa ilaa imaanan rumaayaw bian ili rumaayaw laybiyaw watadiigan rumaayaw oo birusuli rusulayli rumaayaw layna fahuwa man kusuge laaminun ani nlamaane yani laaminun wa calaya an korkeed nlamaane an udkila ana angeliyohu mankaas aljana tagili o urjica anana nagowman ilaa manzili manzilima manka manzilsnaga aladi manzilkaasoo kharaja huwa manka bay minhu min almanzil bima naala maca ma naala walisuderinga min ajrin ajare o ghanimatin hanime wallahi ladi nafsu muhamadin biyadi kusugnaatek dhaarday alla subxaana wataala dhaarda yani wahay ma min kalmin yuklamu rasulka dhaarda wallahi wallahi walahi ladi macbuda ka dhaarday nafsu muhamadin biyadihi yadi ladi galantis kasugnaate dhaarday ma min kalmin ma min jarxin dhaawac ma jar yuklamu la dhaawaco fi sabiili llahi laka dhaawaco ma jar ila jaa alkalmo dhaawacki kooya yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama kahayati hayati lkalmi dhaawacki gaabshay oo kaliya kooya yawma maalagna kagaabe kuli ma huwa manka la dhaawacay lawnuhu lawnulkalmi dhaawagaas nudubshay lawnu damin dhiig nudubshay oo kale wa wariixuhu riixulkalmi dhaawagaas riixidisna riixu miskin miska riixdiis oo kale waay wallahi ladi yakadhaarday nafsu muhamadin biyadi loh lowla an ashuk ana dhiba un hadafan cala lmuslimiin muslimiinta korsho dhibanjeysada un hadafan ma kacadtu mafa dheedafan rasul khilaafa sariyatin kalfa sariyatin ilaari jedaalsho mafa dheedafan sariyadaasoo tafsu dulaso fi sabiililah dula saba damba walakin laa ajidan meelaw sacatan waasaahaysh ma faacmil an humbaarahom muslimiinta humbaar meela walaa yajiduna yon meela sacatan waasaahaysh wayashuku mayna dhibeeyo caleyhim ala lmuslimiin an yatakalafuu ini gadaal maran ani or gadaal maran walahi ladi nafsu muhamadin biyadi kasun atek dhaarday law aditu may jelada fadi ani ani baksu duulo fi sabiil ilahi kaduulo fauktala lahidilo famaksu duulo fauktala lahidilo famaksu ana duul fauktala lahidil manar taasa jelada fadi rasul rawa muslim o muslim iya waadii kuriyey waan abi hurayrata radi allahu taala anu gaal abi hurayra may ka gol qala rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka talaman allahu takafal allahu ilahi iya kafaal gaal liman iyan kafaal gaal kharaja huwa man bahay fi sabilihi sabiil lahi alla wadigiis dhaadiya kabay laa yukriju ambiyaan hu mankaasoyn ambiyaan ila jihatun laybiya wala usambahin wal kala tan kalan hayn madaxnimoha hel iyo yani maalha hel iyo magaha hel iyo walban lahay jihaad oo fi sabili ilahi adla aditulqudus yani jihaad oo fi sabili ana wadaday laki jihaadaw lay ambaha wal kala biya unjar wa imaana wa ila imaana laa yukriju biyaan mankaas ila imaana rumaayaw o biyaan li rumaayaw laybiyaas walkalesbiyawmale ani rumaayo kalan bahay iwa tasdigan wailaa tasdigan rumaayo laybiyaas birusuli rasuulyaalkay anadirsidiis rumaysanyi fahuwa man kusuge laaminun duu lamaani lamaankin saaxibe waay calaya ana korkay lamaankin ka saaxibe anin lamaane le ilaahi subxaana watacaala an udkila ana ana giliyo humankaas gili fahuwa man kusuge lamaanun malumunun wal ere ay yani lamaanon du lamaanin lamaankin saaxibe ama daamin fahuwa manka sige daamin yani malmunn kilamaanaw faacil oo bimacnaa mafcul el faacil daamin mafcul bimana fa mafcul ah, yani fahuwa daamin malmunn kilamaanaw calaya ana korkeyya lang lamaaneer ilaahi subxaana wataala an udkila ana ana geliyo humankaasoy geli aljanata jina geli aw misme urjica ana ana nago humankaasoy naga ila manzili manzili man manka manzil sheegnag aladi manzilkaas oo kharaja huwa manka bahy minhu min almanzili manzilka kubahy bimanala macmanala walideerin macshalilga min ajrin ajare o ghanimatin hanime in ana yani oo bustasaasa kashahido ana jina geli mee ma aha hanagadi dheh manzil shay hangnago uso onayo wa bahay manzilki kubahy hangnag us oo walideeray ajar ena lalagab oo laala haziimaha kadhirayso ajarina ajar badan gurbiisadaw o ghanimatin ama hadi kale gaaladi hakurooyayo kusoofiyaa aniimaha lanagadaw taasaa naga her ilahi nkafaalgaade walahi ladi rasulka dhaarada walahi ladi macbuda ka dhaaraday nafsa muhamadin biyadi sunaate ka dhaaraday ma min kalmin ma min jarin dhaawac ma jar yuklamu la dhaawacaw ma min kalmin dhaawac yuklamu huwa kalmagaas la dhaawacaw fi sabiilahi la dhaawacaw ma jar ilaa ja alkalmu dhaawacgi kooye lanki dhaawacgaas lahay kooye yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama kooye kahayati hayati lkalmi kalmagi dhaabshay isooliya dhaawacgi sidis dhiigshay yani tasaga taasa koyawa yoma maalin manka dhaawacay kuli ma huwa manka la dhaawacay maalinti la dhaawacay dhaawacgaasu soo wedadiye koyaw oo sidisi sidiikin gulgulaw lawnuhu lawnulkalmi dhaawacgaas mudug shay dami dhiig mudug shay oo kale wa dhaawacga mudugka leymay wa dhiig mudug shay kugulgula laakin dhiigna ma e dhiigi doorsoomay uraay ma e wa riixuhu riixul riixu dami dhiigu sidee riixidiisna riixu miskin ka riixu miskin miska riixidiis oo kale wa ka riixi miskin miska riixidiis oo kale wa oo saasan arafa dhiig dhiig oo addunya marka iroogo oo shira uraay laakin kaas dhiig uraw me dhiig arafa miska ku araf badan ama miska oo kale riic riic dami dhiig usuga riixadis riic miskinka riixi miskin miska riixadis oo kale waay wallahi ladi naftu muhamadin biyadi kusunaatag dhaarday lawla an ashuka ana an dhigo un haado lahay cala lmuslimiina muslimiinta korsho dhigo un haado fana yeri rasuul sala lahu alay salam ma gacadtu maabafadheeda fan eri khilaafa sariyati kalfa sariya ilaali meelin baha sari maylere ciidin meelin dira rasuulkana la jare sari lere kolka maagacadtu mafadheerafan khilaafa sariyatin khalfa sariyatin ilaali gadaalshe masocdo lahayn <coughs> takzu hiya sarideede duulas fi sabiil ilahi ka duulas mafadhe mafa gadaalshe mafadheerafan abadan mafadheerafan wa walakin laa ajidu anaana ma helaaw sacatan waasa ahaansha ma helaaw fa axmila an humbaro hum yani waa kay reed muslimiintan humbaaro muslimiintina may guarti rasuulka dada ini labahanga fadaaya anigina wal kun baara o musliminta dhan kun baarawn magaba yoogina mahelaayan wal on yani wa kay bahanka safarana mahelaayan kolka may dhibeey ini o gadaal marana dhiba suure saasan herema mahre faneeri mana muslimiinta ma dhibkaasan jey sidaasi kobsema walakin laa ajidu anaan meelaw saacatan waasahaasha meelaw maal i hante oo waasaa meelaw faacmila anaan humbaaro hum muslimiinta humbaar oo gaadiga kusafaran kan humbaaro mahelaw yani yak walaa yajiduna musliminta nimahelaayaan saacatan waasahaansho yon walka filan oo waasahaanshe gaadid iyonayaw sahay emahelaayaan wayashugu ho anabahon wayashugu may dhibeeyo aleyhim ala lmuslimiin an yatakalafuu takalufhum yashugu faacilshewa wayashugu aleyhim korsho may dhibeeyo an yatakalafuu an wama dakalat aleyhi fi tawili mazirin faacilu yashugu wayashugu aleyhim korko korkood may dhibeeyo an yatakalafuu takalufhum gidaalmarowkood iya dhibe anian oo gidaalmaraayaan yoona dhiba dhiban taas rasuulkana bahi waan hirin dhiban eta kalkun taasa dhibaw kaasadin hadafan sarima kugadaal marfan er rasuulka oo oh, sharciyada si fadlan letu wallahi ladi nafsu muhamadin biyadi biyadi ladi ladi yadid kusugnaateg dhaarday lawaditu may jeelada faday ani anib arzu ana dool fi sabiil illahi ilahay wadiisa hadi ana kaduuliya rasuulka fa ugtalu ana ana laidil uma akzu haddana ana duul o naftilaayido haddana duul fa ugtalu ana ana liidil haddana uma akzu ana duul fa ugtalu ana ana liidil taasa jeelada fariyar maana oo nafalinto taas nafo gabareed markastaba fi sabilillahi kadhimad taasa ifailaadlahaysee rasulka kawaama yuriyay taas guraarjin o jihaadkaas amaanti lewi ana diinta ilahay korweelowshe yani waa kaylajiya lamaanaha kawa muslim muslim wajis wuriyey warawa albukaariyu imam lbukaari na wuriyey baclaw baclalhadise wuri alkalmu macnaa waljarxu dhaawac waay wa canhu can abi hurayrata lemiya radialahu taala an qaala abu hurayr may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsmin koray mamin maklumin mamin majrucin koo la dhaawacaw majarwa yuklamu la dhaawacaw fi sabil lah ila ja koe yom alqiyaamat wakalmu kalmu lmajruuci kan la dhaawaci dhaawacshan yadma diigaw allawnu mudugna lawnu damin nafi wariixu riicdana riicu miskin miski riicdiis oo kaleta mutafaqun caleyh wacanhu an abi ureer gaal abu ureer gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka minka koray ma min maklumin koo la dhaawacaw majar ma min majruucin koo la dhaawacaw majar yuklamu yujraxu huwa maklum kusuge la jaraaxya la dhaawacaw fi sabiil lahi laka dhaawacaw majar ilaa jaa huwa maklum kusuge koya yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteeda koya wakalmaho kalma maklumi kala dhaawac dhaawac shayn yadmaa dhiiga ya koye allawnu mudubka lawnu dami dhiig mudub shay oo kale waay wariixu riixdana riixu miskin miska riixdii oo kale waay mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq oo fadligaasa lay yani kan mucaadin radi allahu tacaala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy na umay ka goolay man ofal ofki huwa manka degaalamo fi sabiil ilahi ilahi wadisdahadiya ka degaalamo min rajulin rajulna e rajulkaas oo muslimin muslimna e fuwaaga naagatin halohistimideeda oo kala degaalamo wajabat ljanatu jiniya lahu liman mankan waajibti waman jurixa lanki la dhaawaco jurxan dhaawac la dhaawac fi sabiil ilahi la dhaawacon o nukiba la dhaawaclay nakbatan dhaawaco kal isaabati bilxijaarati shiidlakaasibo masaelsha o nukiba la maruubiyo nakbatan maruubiyo shida dhaw maruubi lutiya kudhiig kudhiigi idiya kugoti oo kale shida lakaasebi mise wali shid lamide oo kale lakaasebi fariir oo kale deeri o nukiba la dhaawac leyan nakbatan dhaawac la dhaawac fa inaha ina nakbata dhaawacgaas taase taji hiya nakbadi koyas yawma alqiyaamati yawma alqiyaama qiyaama maalinteediya koyas ka akzari ma kanat ka aktari ma kanat hiya nakbad yeede walihati tanka kamil sum yakoyas yosif ya kamil tabogsiriye yani iya koyas alawnuha lawn nakbati dhaawacgaas mudur shayna oo dhaawacga addunya marki la roog door soomey shiiday uray masalan taas ma zacfaraan oo kale mudur shay haadew wa riixuhaa riixidi ana wal urawna ee kal miski ka oo kale n harafaas wa aw abu daud abu daud adis wa tirmidi waqala tirmidi adis hasan saxiix وan mcali بn jabal رadi aلlahu taala an fakih hadi uma an nabiy may kuriye sala الlahu ala slm qala nabiy habaini kagol man gofala gofki gaatala huwa man kadagaalamo fi sabil lah ilahi wadis hadi kadagaalam min rajulin rajul rajulkaasoo muslimin muslime waaga naagatin halo hiskama diyana dagaalam halonti hiskama hiskimishe hiskamtiya mana intaas oo kaley dagaalam wajabat iljanatu halo hiskama diya geljirta kulay kasaan warhesimadas waaga naagatin halo hiskama diyana dagaalamo wajabat iljanatu jiniya lahu liman mankan waajibti waman jurixa lanki la dhaawaco jurxan dhaawac la dhaawaco fi sabiili lahi ilahi wadista hadiya dhaawac laka dhaawaco o nukiba la masiibayo nakbatan masiibana la masiibayo masiiba ka dhiir fa inaha ina nakbata masiibadi ama dhaawacgi taji-u hiya nakbadi masiibadi kooyaas yawm alqiyaamati fi yawm alqiyaama qiyaama maalinteeda kooyaas ka akzari ma kaanat ka aksari ma kaanat wa awfari ma kaanat hiya nakbadiyeede walihaati tanka kamilsan anka badan yo etaya kooyaas wa wali la helay oo y ahaati dhaawaagaas dhaawaga bararay marko sii wiinaday wali haati kanka kamilsan yo itakoyas laakin wal barar oo uraayo o shiirayo mis doorsoon ilanfiri kornanang hayn lownuha wa rasuulka tilmaamay yani kahay fainahaa ina nakbata masibidyadahay ama fa ina nakbata dhaawagyadahay taji koyas yom alqiyama fi yom alqiyama ka akzari ma ka ka akzari ma xasalat hiya nakbad yeede wali xasali kanka kamilsan hal dayka aktari ma kanat ma xasalat waawfari ma kanat ma xasalat wali xasalika nka kamilsan a inka badan yo etiyakoyasa lawnuha lawn nakbati taa waagaasay mudubkeedi azacfaraanu ka lawn zacfaraani zacfaraan mudub shay oo kale wahay wariicuha riic nakbati taa waagaasoy riixidisna kalmiski ka riix miski miska carabkiis oo kale wahay rawaahu daud watirmidi waqala tirmidi mer hadisn ada hadisun hasan tirmidi hasan sain sain وan abi hurairata radi allahu taala anhu qal abi hurayra may ka golay mara rajulun rajul iya mari rajulkaas oo min asxaabi rasuuli lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka saartis kumid iya mari bishicbin tog iya mari fihi fi shicbi togaasay fi shay kasugnaatay cuyaynatun ilyaroyto min maain bi e cuyaynadaasoo cadbatun bimay faacjabad hiya ilyaroyti cajiib geliday ho rajulki cajaaib gelidi faqaala rajulki mere law ictazaltu ana dheerado annaasa dadka ku dheerado cusli sameeyo dadka ku dheerad faadamtu nagaada fi hada shacbi togimusku nagaad yani walan afcala mana falaayo hataa astad astadina ana ilaan kuidan dalbaw rasuul alahi sala lahu alay salam kuidan dalbawna falaayo lakana axsan saasafay lahadalahayteedi fadakara huwa rajulki sheegi dalika almadkuura madkuurka suusataman iya sheegay lirasuulilah in sheegi sala lahu alay salam faqala rasuul lahi may ka golay laa tafalan faloy may weli fa ina mugaama axadikum axadkin nagaashidis fi sabi lahi nagaadaw ye aflalu fal badan min salaati salaati laas aska salaadis fi bayti beedkeedati saati sabciina todobaatan tukadawaati caaman min caamin alaa tuxibuna majeelidina jeelada an yakfir allahu ilahi ini dhaafo lakum sin dhaafo majeelidina wayudkilahu ala geliyo kumisin aljanata sangeli majeelidina jeelina lay ujawaabsa haya hadi jeelin anfa dheetan zu duula fi sabiil lahi kaduula man kaduula man gaatala horan wel laqalila man of algoki gaatala hua man ka degaalamo fi sabiil lahi degaalamo kuwaga naagatin halo iskanadiya kadarsi yani wa kay dagaalamo wajabat ljanatu jiniya lah liman mankan waajibti rawa tirmidiyo imam tirmidiya xadiiskan wuri kala tirmidi mara xadiisun hada xadiisun wa xadiis kaso xasan abi hurayra radi allahu taala anhu ala hure mara rajulum rajul ya mari rajulkaaso min asaabi rasuulilahi sala allahu alay slam ilahi rasulsa taadis kumide ya bishicbin togo ya mari gabal tog oo geed badan toge ya mari fihi fi shicbi toga datis nucuyaynatun ilyaroyto kasugun bi kubod kudaa kubur gadaayno ila gobol geediyaale hoose biina leho kuburgadaayan amari min maain cuyaynatun ilyaroyna kasugnaatay fihi fi shicbi sogo kisayna kasugnaatay cuyaynatun ilyaroy min maain bie cuyaynadaasoo cadbatun bi may hasan fa acjabat hiya cuyaynadii ajaayib geliday hu rajulki iya ajaayib gelidi oo ilinsa anfaylatiya isari iyo untu gogogaayan geedogun hoos yo eh faqaala may kagolay law ictazaltu faqaala rajulu meray law ictazaltu ana fogaado annaasa dadku goononka baho fogaado meelo iskaroogo faadhamto ana nagaado fi hada shacbi dogon datis biyoga iswaraabo dogon iskaroogo walan afcala ana an maana falaayo hataa astaadina ana ilah an koodin dalbaw rasuul lahi sala allahu alay wasalam ilahi rasuul shay koodin dalbawna ma falaayo lakana axsan loo horteeda lang ala loo ictazaltu ay haddii an fogaado lahaayo sida weelo fadi rasuulka inti idinku dalbawn ma weelayo an taas safay lahada lahay bes fadakara rajulki sheeg idin dalabkibua dalika almadkura ma tamana waliyustamaniye oo meelon iskuroog e ya lirasuulilahi sheegay sala lahu alay salam rasuul alahu tagun isku galo anti ilahday kacaabudo biho iswaraabo ntusuroog hoosum saab jeeladiyaari mana faqaala nabiy law may kagola ilaa tafala unweeloysa cuzle ini gabalko shireeda ilahay kacaabudo isku seet unweeloy bulshada dhahagal walantar dhibshan yani untulgaadoy saweela lilay faqaala nabiy naw may kagola ilaa tafalan falo unweeloy saas meelon cuzle samaysay may fa ina muqama axadikum axadkin nagaashidis fi sabiil ilahi nagaadaw axadkin so fi sabiililahi kadhaasagyi nagaadaw fi sabiililahi taa ye nagaashadaas taase waa aflalu fal badan min salaati salaat laadi axadka salaadisa shee fal badan fi beyti bayt laadi axadka gurishe dhati salaada katukudaw sabciina todobaatan sin katukudaw camal min amri katukudaw ya ku fal badan todobaatan sin fi beytika salaad katukut sawaabti ad helaas iyo yani fi sabiil llahi adnagaas fi sabiil llahi adnagaasa taasakin kheer badan umana elo isku fadheesto isku cibaadaysato gurigaas isku cibaadaysato maykin ku kheyr badan anagaaso fi sabiil lahi anagaas taasakin kheer badan arimana alaa tuxibuna majeeladiina muslimiinayo majeeladiina an yakfir allahu ilahi ini dhaafo lakum isinsiaaf majeeladiina wayudkilahu ala geliyo kumisin aljanata janasan geli wali dembe samaytana lasin dhaaf janan ilahay geli majeeladiina hajeednala usuu duula markaas bisabaasantaas fi sabiili ilahi ka duula man of ana of huwa man kadegaalamo fi sabiili ilahi ilahi wadis daadiya kadegaalamo fuwaaqa naakatin haloo hiskama diye haloo inti lamaal maalo ko lamaale walaago lahaade adin marlamaada lamaale saasu kole geeljartaydan kadheef fuwaaqa naakatin haloo hiskama diye oo kalena degaalamo wajabat ljanatu jiniya lahu liman mankan waajibtida wa tirmidiyo imaamu tirmidiya waa hadis guriya ogala tirmidi mare xadisun hada xadisun waay xadiiskaaso xasan daji hasan walfuwaaq fuwaaq may lere fuwaaqanaa haloostimadii may lere maa bayna alxalbatayni lama maalis lama maalis dhadiyo markoo la maale walaagoo rooge gader kolley hadda markaas bacdi lamaale masalan gader neega kadaha jira neega saa kadaha jira ya halsa halsa gader miya <laughs> lama saa saas oo kale masalan adan taas oo kale maanaa kalka yani fuwaaqa naakatin saaso lama sacmi kalsa ay nus intin dhahay meelosay oo kale kadegaalan fi sabilillah taas ye yani waa kay ma insugnaatay jiri insugnaatay lilanki saas wa kawa tirmidi waqala tirmidi ma kale xadiisun hada xadiisun wa xadiiskaas oo xasan darjiyasan wa canhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abu hurayr may kole iila may leda ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ma yacdilu ljihaada jihaad may lekaade fi sabillahi lka jihaad o may lekaade qaala nabiy na may kagooley laa tastadicuuna mawudan o ma yacdil jihaad jihaad walekaadaw masamay kortan faacaduka nagen aleyh ala nabiy maratayn lamatoog yaka nagen aw talaatan ama sedatoog yaka nagen kulu dalika yakulu nabiy maylaka goley laa tastadicuna mawodan hu ma yacdil jihaad jihaad walekaadaw mawoodatan uma qaala nabiy no may ka goley matal mujaahidi mujaahid sifidi sifat lmujaahid fi sabiil lahi ka jihaadaw tilmaantis may lamid eya hol wela korkanba kamatali saaimi lqaaimi lkaaniti biaayaati llahi tacaala laa yafturu ila kamatali saaimi lansoomi oo kaliya lamideey alqaaimi gumay hamiinkina salaatuleelka dhafar alkaaniti yani waa kay saas waay cadiyay biaayaat llahi tacaala ilahay aayaatna cadi alkaaniti almudiici cadiyay biaayaati llahi tacaala ilahay aayaati wali sheegan na cadi kacamal fali laa yaftur un futuran min siyaamin soognan kudaalaan maalan kas walaa salaatin salaatuleyl kudaalaan aminkasa sugnaado hataa yarjica almujaahidu kano jihaadkan ba intiya kunagado fi sabilahi kajihaad intiya kunagado kalku wela kortaano taas sa rasulka maalinto sala allahu alayhi wasalam oo may lamid e lanka mujaahidka e wal lamid e mujaahid wala la ekaado nin sheegerng mana wal jihaad la ekaado fi sabillahi la ekaado oo jihaadka nin hayni jare sareng asaabta rasulka merema wodankan yeede marki da man sheegay may lamid e mujaahidka fi sabillahi kajihaada lang o oh, kudon salaatuleil dhafaraw oo oh, sida la surnaadaw geekana song nga furaan maalinti yani ilahay aayaadkeena ka camal falaw song nan kudaalan salaatuleil an kudaalan markoonan jifadaan aminki geena soomanaadaw inti mujaahidka kunagdaw taas welaw wela kortaanaway kolku ma awoodang mana mutafaqun caleyh wahada lafdan kan ay lafdo muslimin kolku jihaadkas waldiraw male hoostaas weel kortan maayin waldiraw malew mana ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi o mamay yacdil huwa maag la aljihaada jihaad fi sabil lah jihaad o may lakaado qaala nabiyna omay golay laa tastadiicuna ma awoodan hu ma yacdil jihaad jihaad wal leekaada ma awoodan faacadu kanagen aleyh ala nabiy kanagen maratayni lama tooki kanagen o talaatan sayda toob yaquluna eraayan ma yacdil jihaad ayli yaqulu kulu dalika almadkuuri marba ma yacdil jihaad yo arangna ahay kulu dalika almadkuuri yaqulu nabiy naba kagolaw laa tastadiicuna ma awoodan hu ma yacdil jihaad alayli mana uma qaala nabiy markisada rasulka ma matal mujaahidi صifat lan ku mujaahidka fi sabil lahi jihaad aw tilmaantis kamatali saaimi ka sifati saaim lan soomn tilmaantis oo kal saaimkaasoo algaimi gumay saaimkaasoo algaanidki almudiici cadiyey biaayaati ilahi taala ilahay aayaadki cadiyey laa yaftur huwa saaimku suge an futur anen daalane min siyaamin son nkudaalane walaa salaatin salaad nkudaalane hataa yarjic almujaahidu mujaahidkaas intiha kunagdaw fi sabil lahi ka jihaad intiha kunagdaw oo kale lamideyo lanka mujaahidka kaas oo kale lamid متaفق عaليه وhada lفd kan lفd msلم msلم lفdi shay way وفي رiوayaة البخaري aنa رajuلa rajulka وagala rajul mer ya رasuul الlah ilahay rasuulkiisi dula antaada tusi niani tusi dula antaada tusi niani tusi calىa camalin camali tusi camalkaas oo yacdil huwa camalka leekaadaw alجihaada جihaad leekaadaw itusi camal جihaad leekaadaw itusi qala نabiy naomay kagolay laa ajidu anaan ma helaaw camal hu camalkaas oo jihaad leekaadaw mehelaw hu alcamal camal oo yacdil jihaad leekaadaw mehelaw uma gaala raja gaala nabiy law marki dameer halsad kadic an kaada awoodilan yaho wal jihaad leekaada ay warsatay wala ka amare walayo awoode kaasa jihaad leekaadaye ida kharaja almujaahid mujaahid kadi baho an tadkula inigalo galo ka makaanta kushida gal awoode fatagumaad gumkariyo salaad sume waajib i sun walaa taftur an salaadayka jar watasuma soonta maalin kas walaa tufdir antaadan afur awoode danyeede man qaala rajulki mere waman yastadiicu dalika ay awoode kaas kaas ay awoode eri mana lang awood malew kaas oob kaasan awoodnena jihaad wale kaadaw malew adin wafi riwaayatin lilbukhaari ana rajulan rajul ya qaala rajul mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo dulla antaada tusi niyan itusi calaa camalin camal itusi camalkaas oo yacdil huwa camalka jihaada jihaad le kaadaw camal oo jihaad dawaabka lakuhelaayo oo kale lakuhelaaw itusi oo jihaad nangahay qaala nabiyu naumay kagolay la ajidu ana ana mahelaw hu alcamala yacdilu ljihaad camal oo jihaad leekaadaw mahelaw uma qaala nabiyu naumayray hal tastadiicu antaada awoodi lan yaho idaa kharaja almujaahidu mujaahid hadi ba awoode an tadkula antaada galo masjidaka makaana tukushida ad gal makaanki kusunay sidaasay kicbaada sidaas ad gal fa taguum gunta min oo dhan salaatuleil walaa taftura antaadon futur watasuma ada soomta maalintina walaa tubdir an afurna awoode taas wela korte taasa jihaad e kaadase faqaala rajulki mer waman ay yastadiicu awoode dalika almadkuura yaabua ay saas awoode eri mana of saasan awoodna saasal saasala mid aso jihaadka falishay saasala mid eriso wacanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu abi hurayra lamayl guriyey ana rasuul alahi sala lahu alay wasalam qaala rasulka may ka goray min khayri macaashi naasi dadka nololyaalkoodi maciishatin maaashi macaashin min khayri macaashi naasi min khayri cayshi naas dadka nololiyota n khayr badan lahum linaasi dadka n khayr badan rajulun caishu rajulin rajulka nololis waay rajulkaasoo mumsikun goboday bicanaani farasi farasi rajul rajulka farashe faraskaasinganshe gobodi fi sabillahi ka gobodi yadiru huwa rajulka duuraw calaa matnihi yadiru huwa rajulka sugee duuraw calaa matnihi matnil farasi fariskaas irtisku duuraw oo yani kudura korooraw le kulama wakti kasta samica huwa rajulka dheego hayatan shanqar dheego o faza fazcatan argagaha dheego badaara duulaw alayhi ala matni alayhi cala lfarasi farasi korshay kuduula dugdaw yabtagi huwa manki dalabaw alqatla yani dil dalabaw oo langaale dil fadaw walmawta geeri dalabaw sanartis dhimasho fadaw madanahu madana lmawti mawtka makana maryaalshin kudalaba mil ama akadhimade halis ama esla dalabaayo weydiya yani saas oo kale o rajulun an kheer badan nolol kaasa nololis an kheer badan nololo lan kaaska jar oo nafta la yani sakadhimata hel le oo waana fii sabilillahina inlajeedidis ata kaasa an kheer badan ari lang nololis taasa an kheer badan ari rasul sala allahu alay salam lanka ilahi fahamsi taasa an badan ari aw rajulun ama aishu rajulin rajul nololis yan kheer badan rajulkaasoo oo fi gunaymatin anam yarow irin yarow dhadis kusugnaa fi ra'si shacafatin guur madashe irin sheekadaajisadaw oo min hadi shacabi guuriyaalkan haange guuriyaalkan haange toon kumidana aw badni waadin waada dhatis irin sheekadaajisadaw min hadii awdiyati waadiyaalkan haange yuqimu ogaw asalaada salaadi welaka ogaw salaadan kaga laabaan wayuti siyaw azakata walizakeka waajibina wayacbudu rabaw rabi shay aabudaw hataa ya'tiya almawtu ay yani ata alyain almot elanlijed hataa yatiya alyain ay lmot mot inti humankaasan kakooya laysa min annaasi dadka heshonan haadan ila fi kayrin ma lang uswal kasheegadaw dhib iyo kasheegadawn anjaraan ilaa lan khair uskasheegadaw maahin kaasoy lamadaas nololiyo yan khair badan rasulka sala lahu alay slam ana rasuul alahi sala lahu alay slam qaala rasulka may waray min khayri macaashi nnaasi min khayri cayshi nnaasi dadka nololiyo tan an khair badan lahum linaas dadkan khayr badan rajulun caishu rajulin rajul nololis a rajulkaasoo mumsikun goboday bicnaani farasi farasi rajul rajulka farasi fariskaasin ganshay goboday farisin ganshay iyo yani waa kaysaas isteertay baaburki lakadegaalmaayo gaalada lakadegaalmaayo gobodi muslimiin lay manaa ingaan gobasho lailfada bicanaani farasi fi sabiil hadi faras badana marka degaalamo hadii ticnic lakadegaalamo ticnicadaas isteertadiada hayto fi sabiil illahi meelan tawalkal meelagajar yan hakalaas lay manaa Ah, yani rajula waay mumsikon goboday biacnaani farasi farasi rajul rajulka farasiya hinganshe gobodi fi sabiil ilahi ilahay wadisdahadiyana ka gobodi yadiru duulaw calaa matnihi matni farasi faraska rasiska duulaw faraska rasisa ka duulay mana faraska duulaw kulama wakti kasto samica huwa rajulki dheego haycatan shankar dheeg meel dagaal i walka dhiyahano buuq e dheeg qawm isma e fazcatan argagaha dheego inta odowgaal hagali i walaas deelo daara duulaw alyhi al farasi ala matn faras faraska lasiska dulayo yani faraska dugdaw mayn roorentanjeed yabtagi dalabaw alkatla dil dalabaw oo katla alkufaari gaalo dilo soo dalabe ini wal dilo fadahay ahe oo gaalo dilo fadee mana walmawta ama geero dalabaayo snaftisa shahida dalabaw madanahu madan almawt moodka makaan maliyaalshen kudalo meel almeelilanka malay mood ama lakeleley shaynima lakeleley meelina dalabaw kaasa nololisin kheer badan ari mana rasulka kalama dhow rajulun oo wacayshu rajulin of nololisiyan kheer badan fi kunaymatin erin yarow fishay kasugnaadi erinko saaslan inin badana ina erin yarowko e daadiska dhaha jir sodomeeyado iyo afartumeeyado walaaasku dhaha jir yani meelo fi ra'si shacafatin ashacafa aljabal wa fi ra'si shacafatin guurmadishana kala sugnaadi erin shay erin shay may kadaajiyay haycada sawt lxarbi hayca hadile sawt lxarbi xarbada soodshey shangarshay walfazacna bimacnaaha isku macna lay fazaca iyo hay shakraaw ta shakraaw layma iyo hay-ada isku mid lay xarbada yani waa kay soodshey lay seefta marki lasudhawa wali dhatan habahaw haylada haweelow hanaso hay lere mana fazaca saasu yabtaki dadda dil dalabaw aw ilmo walmawta geerina dalaba madana madana lmawt aw rajulun aw cayshu rajulin rajul nololisan kheyr badan rajulkaasoo oo fi unaymatin erin yarow kishay kasugnaadi fi rasi shacafatin buur madishana kasugnaadi gabal buurbure erinshay melkataajisla shacafadaas oo min hadihi shacafi guuriyaalkan hangana e ay guuriyaalka rasuulka sala allahu alay wasalam maki madine meelo roogay marki tilmaamahay madine roogay kolka yani axaadiistan tilmaamahay guuro may bu aha yani un wadameedan wadameeden oo kale guur saas ungino hada jeedo koley guur saase uno marag ne laakin wali arag nin wal haddi geedka bahayo buurtun hadi marki amaran jeeda si o kale tansay layl arag ogda taa yani waa ka i buuray hara koler ayaa nti jarti walaalaas oo kale anung meel dheer malama ban kalkun buuro kalkun geed hanunka bahaw yani mush mugmalayo oo geedka bahawna dhiiko laakin buurogaas oo maki madinasay yanun buur badan masalan meelasay buurasha may bua geed meelkayaal maragaas mana waana saasata heelasku daabeen korshe wali ka yaalo wala kuma muuqde irinko irinkan hayne ku yar yaro oo si sika ya iskuga daage mana inta maylokalelkgalasaan isku kulusinyi isku kulusinyi kalku buurogaasa tilmaamay rasuulka sala allahu alayh wasalam oo korsho si walka bahaayo reed walaalaso yeela daagaya kalku meelogaasa erin shay kadaajisaalilay fi qunaymatin fi ra'si shacafatin buurmadishan erin shay kadaajisa shacafadaas oo min hadihi shacafi buur buuriyaalkan hangana kumide o badnin fi badni waadin waada dhatis erin kadaajisadaw waadagaas oo min hadihi awdiyati waadiyaalkan hangana kumide erin shay kadaajisadaw nololis an khayr badan may meel kasoo beerinti daajaha ogaanay yuqiimu oga way rasuul asalaada salaadis ogaw salaadan kagalaabaan kala asna beeli salaada galaaye injermana gulaadis wedo biyosha wedodaw wa yuuti siyaw azakata zakadana siyaw mustaiqiinta wala zake hoob deeron zakada siyaw ratimadada siyaw wayacbudu rabahu rabi shay caabudaw caam yani min cabs alcaami cala alkhaasi jumladun oo yacbudu rabahu caam wa oo dhaana maylaa sheegi yuqiimu salaata ma cibaadadila mahayeen rabisha aabudawt ilay kumid afiiqinu salaad wayuuti zakata yan cibaadadi ilay kumid at hadin gadaalmayl kudabgeli wayacbudu rabaw rabisha aabudaw wal eh, al waliba ilahi kacaabud ay sameeya mana caamutan zakadii hadhaa galaa salaadi hadhaa gala fadilay ree salaadi zakad wala goono lahambi yani fadiiladi o goono eh taasa goono lahambi ma wayacbudu rabaw la dhaa gala fadil hata yaatiya alyaqiin umoodanti humankaasan kakoyawna rabisha aabudaw kaasa an kheer badan waana laysa an haane min annaasi dadka heshon an haadaan ilaa fi kayrin lan haado sabtina lankiya marti ang marti martakaadaw winaagan sameeya dhibinshaysdaan mana kawa muslimo muslim iyo wadiidka weriyey wacanhu an abi hurairata ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qaala rasuulka may kagolay ina fi ljanati jinal fisha may haatay miata darajatin boqol darja korshe haati ina fi ljana jinal fisha may haatay miata darajatin boqol darji haati boqol darj acad allahu tacaala ilaahay ha miyatu darajada diyaariyay lilmujaahidiina han jihaadayan fi sabiili lah ilahay watiska jihaadayan lan diyaari ma bayna darajatayni lama derje dhahdiyo kama bayna asamaai walardi samadi ardo dhahdiyo oo kale waay masiru kamsi miati caamin shan boqol sinan silan dareera lana dareere simadingi dolkon shan boqol sina lana dareere kolkun lama derje boqol derje ilaahay jinadan ka diyaar ka mujaahid kolkun hal derjadan i derjadan namay shalayin shan boqol sin meel lana dareera boqol derje wa adle iyaas kolkun wal aqli gal yani aqli ku badan isaabli ladeeri kor ma mana eedan badan halki darje yani lamadan darje dhahdiyo simadin idulkun oo kale shalayngar waana boqol derje lankaas mujaahidkale ilahay diyaariyalay ina fi ljanati janat fi jamay haadena miyata darajatin boqol darje haaden acd allahu taala ilahay diyaariyayha miyata darajad lilmujaahidiina han jihaadeen an diyaari fi sabiil ilahi ka jihaadeen an diyaari geed kasoy markasta laabudale fi sabiil ilahi ka jihaadeen ma bayna darajatayni lama darje dhahdiyo no rasuulka tilmaamay kiyaas ahaan si dadka fahma sin shal dheerinka maa bayna asamaai waalardi wa lama darji dhahdiyo oo boqolkaas darji kumidana samadi arada dhahdiyo oo kale iyin rawa albukaariy bukaariy waxdisna weri waan abi saciidin alkhudri radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka goolay man radiya lan kira lahado bilahi ilahi kira lahaad raban min rabin rabaan kira lahaad wabilislaami kira lahaad diinan min diinin wabimuhamadin rasuula min rasuulin kira lahaad wajabat ljanatu jiniya lahu liman mankan waajibti faacjiba abu saciidin aliyaabi laha lilmaqaalati maqaaladaas aliyaabi faqaala faqaala may kugole abu saciid acid hanak anta ya rasuul allahiyo ha kalimadog magaaladan caleyha korka anag ya rasuul allahi faacadahu rasuulka nagi ha magaaladi aleyh ala abi saciid abi saciid uma qaala nabi mere wa ukraa tokalan yarfac llahu ilahi korweele biha bilukra ala abdodongyata darajatin korweele janati jinalkisan korweele ma bayna kuli darajatin ilama dirdi kasta ba dhahdiyona kama bayna asamai walardi samadi arad oo kala dhahdiyo haat qaala abu saciid mere wama hiya darjadaas neer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo qala nabiy naumay kagol aljihaadu fi sabiili lah aljihaadu fi sabiili الlah waan abi saciidin alkudri radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay slam qala rasul may gole man radiya lan karaalaado bilahi ala karaalaado raban min rabin karaala wa bilislaam islaamka na karaala nagdo diinan min diinin diin ahaan karaala wa bimuhamadin nabilahi muhamad na karaala nagdo rasuulan min rasuulin karaala wajabat iljanatu jiniya lahu lima mankan waajibti fawajaba facajiba liyaabi laha lilmaqaalati abu saciidin alkudri liyaabi faqala abu sacid mary acid anta ainag ha magaalada alaya korka kanag ya rasuul alah inag marko faacad nabiy nabo nagi ha magaaladi alay ala abi sacida kanagi uma gaala nabiy mare wa ukra wadarajatn ukra darajado kalena yarfac llahu ilahay korwele biha bidarajati alcabd adon yaka korwele miyata darajatin boqol darjian korwele miyata darjadaas oo fi ljanati hade maa bayna kuli darajatayn lama darji kasta dhadiyono kamasidi oo kale iye bayna asamaai walardi sima diyaarada dhadiyo haden oo kale iyin wama qaala qaala may kagole abu sacid wama hiya darjiliyademes ya rasuul الlahi qala nabiy naomi gol aljihaadu jihaad way fi sabiil الlah ilahi wafi saxabi lka jihaada aljihaadu jihaad way fi sabil lahi lka jihaada rawama yulay xadiskana muslimun imaamu muslim ya wuri wallahu alam